bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعd qala الإmam أbu cabdالlah الbخariي raximh اllah taعalى wyuqal lah ayura الqur'an fi الmaصاxف fain qala nacm faqad zacma أna min صfaat اllahi ma yurى fi الdunya whada radd lqowli اllahi jla dikruh la tudrikhu اlabsaar ay fi اdunya wa huwa yudriku اlabsaara ayb alimaam abu cabdillaahi اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala waxaan soo haynay kitaabkii khalqu afcaali اlcibaad lilimaami اlbukhaariyi raximah اllah munaaqashaadkii iyo shubahdii buu ku jiray uu ku radinayo qolooyinka iyaga dhahayo sawtu lcabdi ama sawtu lqaari waa yacni hayru makhluuq bimacnaa e, ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka siduu ugu hadlay iyo sida addoonku ugu hadlayo isku mid ka dhigaya nooc tashbiih waaye marka oo iyaga marka ay leeyihiin sawtu lqaari'i waa qadiim qaarkoodna ay dhahayaan sawtu lqaari'i huwa sawt ullah arrintaasna arrin aada khatar u ah waaye qoladaas aada u radiyey leanna maxaa yeelay qoladaas imaam axmed ayay warkoodaas u nisbay jireen maqaalada hadday xun tahay qof weyn oo imaam ahna lagu dhejiyo dadku waa ku kadsoomayaan arrintaa marka wuxuu ugu daahay ugu daahay imaamulbukhaari arrintaas waaye horena wuxuu usoo yidhi maynan fahmin imaam axmed madhabtiisa iyo kalaamkiisa diqada ku jirto ma aynan fahmin waa tii uu soo yidhi qolada ayaga sidoodaba sawdka alle inkirsan ama qur-aanku in ilaahay subxaanahu watacaala kalaamkiisa la maqli kara diidanna hore usoo radiya iyaguna kuwa waa ka hadlay waa kuwaasayna ashaaciradu qeyb ka mida ay yihiinoo waa kuwa dhahayo kalaamka alla waa kalaam nafsi ah oo lama maqlo qoladaas imaamu albukhaari si cadow usoo radiyo waa kii yidhi qur-aanka ilaahayna qur-aanka alle waa ku hadlay qofkuna wuu ku hadlayaa sida alla uu ugu hadlaayo iyo saad adiga qur-aanka u akrinaysid isku mid ma aha waa taan casharkii horena uga soo baxnay waa tii casharadii horena uu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala axaadiidta sawtka u sugaysa waatuu ka hadlay oo weliba uu yidhi sawtullaahi laa yushbihu sawta almakhluuqiin ayb marka labadaa qolo ayuu xoog u radinayaa hadda qoladan munaaqashadeeda ayuu ku jiray wayuqaalu lahu waxaa la dhahayaa buu leeyahay qofka dhahaya sawtu lqaari'i waa qadiim ama yacnii eh, ayura waxaa la dhahayaa ayura alqur'aanu qur'aanka ma la arkayaa fi lmasaaxifi masaaxifta korkeeda ama masaaxifta dhexdooda qur'aankii ma lagu arkayaa fa in qaala haddii uu yidhaha nacam haah waa lagu arkayaa faqad zacama ninkaa wuxuu sheegtay ana sifaati illaahi ana min sifaati illaahi ilaahay sifaatkiisa waxaa ka mid ah maa yuraa fi dunyaa wax adduunyada lagu arkaayo sheegtay ninkaasi wahadakanina raddun weeyaan liqowli illahi jala dikruhu laa tudrikuhu labsaar ilaahay aragyadu indhuhu ma arkaanaa leeyahy marka laa tudrikuuhu damiirku wuxuu noqonayaa allah marka damiirka wuxuu u noqonayaa allaahu bisifaatihi marka haddii la yidhaahdo qur-aankii aan ognahay inuu sifa min illaahi uu yahay leanna waa kalaamka allah ku hadlay haddii marka aan la kala saarin qoriddaas iyo qaddaas iyo waxaa meesha suurada meesha ku qoran iyo yani waxaan u jeeda muuqaalka meesha ku yaallo iyo sifada alleh haddaan yani kitaabada iyo maktuubka iyo haddaan la kala soocsoocin waxaa la dhahayaa buu leeyahay qofkaasi maxduur baa lagu dhacaya macduurka lagu dhacayaa wuxuu yahay qur-aankii oo sifadii alla ah musxafka ma lagu dhex arkayaa ha hadduu dhaho de ilaahay baa la arkayaabaa warkiisii markaa uu noqonayaayo qur-aankuna wuxuu leeyahy laa tudrikuhu labsaar ilaahay arag iyadu ma arkaan ay fi dunyaa waay adduunyada laguma arkaayo ilaahay marka sifo ilaahay baan anigu arkay sax maaha ayb wahuwa yudriku labsaar fain qaala haddii uu yidhaahdo yuraa waxaa la arkayaa kitaabatu lqur'aani hadda u fiirso marka labadaas u kala duwan yihin yuraa waxaa la arkayaa kitaabatu lqur'aani qur-aanka qoraalkiisa qur-aankii baa lagu qoray meeshaan lagu qoray marka aad leedahay waa ficilkii addoonka ayaa ku jiro fain qaala haddii uu yidhaahdo yuraa waxaa la arkayaa kitaabatu lqur'aani qur-aanka qoritaankiisa faqad rajaca ila alxaqi xaqii buu usoo laabtay markaas xaqii ayuu usoo laabtay wa yuqaalu lahu waxaa la dhahayaa hal tudriku labsaaru aragyadu miyay gaaraysaa oy haleelaysaa ila lowna midabka maahani indhuhu maxay arkayaan waxay arkayaan qadda iyo yacni midab midabkaas iyo warqaddaas iyo ayay arkayaan miyay arkayaan baa la dhahayaa fain qaala laa maya hadduu dhaho oo indhahaani markay musxafka fiirinayaan qad uma jeedaan hadduu dhaho qiila lahu waxaa la dhahaya oo indhuhu ma arkayaan uu yidhaha qiila lahu hal yakuunu allawnu ilaa fi ljismi oo midabku ama lown ma jiraa ilaa jismi unbuu ku dhex jiraay yacni meeshan warqad baa taallo warqaddiina e, qad baa lagula qoray e, warqadda cad ayaa qad lagula qoray e, waxa markaa la arkaya qaddii iyo waxaa weeyaan ficilkii addoonka uu meeshaas ka sameeyey amaa laakiin haddii lagu su-aalo maxaa la qoray haddii lagu dhaho kalaamullaahi baa meesha ah, yaa la qoray hadalkii alle ka soo baxay oo jibriil ou ka maqlay jibriilna nebi maxamed soo gaarsiiyaa lagu qoray meesha ee ilaahay hadalkiisa lama qori kara lama dhihin mogtahay naam hadalka alle lama qori kara adi laguma dhihin ha isku xirin sidaas naam hadalkii alle waa la qori karaa maxaa marka meeshan lagu qoray marka lagu yidhaahdo hadalka allah musxafka ku yaalla aada leedahay haye marka waxaan la arkaya iyo qoridan iyo wujuudkan cayniga ahe warqaddan meeshan ku taallana sifadii ilaahay miyaad gacanta adiga ku haysaa ood gacantaada miyay gaaraysaa ad ku taabanaysaa maya hadde ilaahay qur-aanka waa ku hadlay waana ku hadlayba naam mafhuum hay shaygabaa marka wuxuu leeyahay afar qaab afar wujuud buu leeyahay shaygu yacni waxaa weeyaan wujuudun bilacyaan wwujuud bاladhaan wawujuud bاllisaan wawujuud bاlbanaan mararka qaarna waxay dhahaan wujuudun cayniyun wadihniyun wabayaaniyun warasmiyun ayay dhahaan maqsuudkuna marka waxaa weeyaan ina wujuuda alqur'ani fi lmusxafi laysa kawujuudi اlacyaani اlmushaahadati qur-aanka musxafka sida looga helaayo oo uu ugu yaallo ma ahan sida yacni wujuudul acyaan oo kale ma aha wujuudul acyaan macnuhu waxay tahay wuuna ka soo hadlay isaga laftiisa oo hadda maalan qur-aankii waxaa ku yaalla fircawn muuse cayntii nebiyullaahi muusa maa adiga aada gacanta saari kartaa qur-aanka qur-aankii nebiyullaahi muusa waa looga sheekeeyey laakiin cayntiisii miyaad arkaysaa adiga markaad muuse aragtaba cayntii muuse ma miyaad ujeedaysaa maya ujeedi maysa sifo alla weeyaanoo allah ku hadlay haddana aduu sifadii alla ma arki kartid ilaahay qur-aanku waa ka soo baxay xaggiisuu ka yimid waa jibriil baa ka maqlay jibriil nebiguu soo gaarsiiyey musxafkan marka sida uu ugu qoran yahay waa kitaaba iyo qori qoraal ahaan ugu qoran yahay marka wuxuu noqonayaa kalaamkii alle waa la qori karaa waa la qoray waxaana lagu qoray yani kalaamkii alle qur-aanka ah waa la qori karaa waxaana lagu qoray masaaxifta wujuud marka cayni ah waay waxa isagu hadda uu diidan yahay wujuud cayni ah yuu diidan yahay sifadii alla dhulka taallo oo warqadan yacnii kor saaran oo la taaban karaa ama loo jeedaa buu diidayaa fain qaala haddii uu yidhaahdo nacam ha faqad zacama wuxuu sheegay ana alqur'aana jismun yuraa hadduu haa yidhaahdana qur-aankii wuxuu tilmaamay marka inuu yahay jismi la arkaayo haddii jismi la arkaayo uu noqdaana makhluuq buuba noqonayaa ayb qala xadaثna cabdالlahi bn mحamed qala xadaثna cabdالrazaq qala xadaثna macmar can hamaami can abi hurayrata can اnabiy sal l slama qaala khufifa calaa daawuuda daawuud waxaa loo fududeeyey alqur'aanu qur-aan qiraa'adii fakaana ya'muru bidawaabihi buu amraayay fatusraju waa loo kooreynayey fayaqra'u lqur'aana buu aqrinayay qabla an tusraja dawaabuhu daabadiisa inta aan loo kooraynin ayuu dhammaynayey qiraa'adii iyo kitaabkiisii zabuur qaala xadaanaa isxaaqu bnu nasrin dabcan de waxa loo fududaynaya waa qiraa'adii waay qala xadaanaa isxaaq bnu nasrin qala xadaanaa cabdurazaq can macmarin can hamaamin can abi hurayrata can nabiy sal l slm khufifa calaa daawuuda alqiraa'atu waa taas daawuud waxaa loo fududeeyey qiraa'ada alqur'aanuu yidhi markii hore markan dambena muxuu keenay alqiraa'a fakana ya'muru bidawaabihi fatusraju fayaqra'u qabla an yafruqa yacni alqur'aan ayuu ujeedaa qala xadaanaa axmed bnu xafs annaysaburiy qala xadaanaa abi qala xadaanaa ibrahim waibrahimu huwa bnu طahmaan weeyaane can muusa bni cuqbata can safwana bni sulaym can caطaaءi bni yasaarin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal l slam khufifa calaa daawuuda alqur'aanu daawuud qur-aankii ayaa loo fududeeyey fakana ya'muru bidaabatihi fatusraju fayaqra'u اlqur'ana qabla an tusraj ayb marka qoladan marka la radinaayo qolada kale u fiirsada qolada kale ee ayagu ilaahay kalaamkiisa lamaba maqlo kuwa qabo oo kalaamka alla waa nafsi waayo kuwa dhahaya ashaacirada qoladan markuu bukhaari radinayo waxay u qaataan inay ayaga ou la jira markaas naam waa mushkila marka in aada loo diqa si diqaa loo fiiriyo u baahan bukhaari qoladan buu aada u naqdinayaa muxuu qoladan ugu naqdinaya imaam axmed ay u nisbeeyeen warkooda ee warkoodana marka waxaa loo malayn karaa marka waa lagu qaldami karaa qoladan aan marka qiraa'ada iyo maqruu'a kala saaraynin ficilka iyo mafcuulka aan kala saaraynin ee dhahaya qur-aanka iyo qiraa'ada waa isku mid dhahayaan say iskugu mid u noqonayaan qiraa'adu waa ficlu lcabdi qur-aankuna min allaahi buu ka yimid kuwaas kale imaamu imaamulbukhaari dee baabkii mucadilada uu uga soo hadlayay ayaaba iyaga uu aada ugu soo naqdiyey iyo marku lahaa ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka isagana waa laga maqlay waa ku hadlay laakiin sida uu ugu hadlay iyo sida aan annaga u akrinayna waa kala duwan tahay buu imaamu albukhaari yiraahday marka labadoodaba waa naqdiyey labada qolaba ayb ashaacirada dhahayaan waxaan waa kalaamka alla waa macno qaa'im fii daat illahi musxafka waxa ku qoran cibaara can kalaamillaahi waaye wou soo naqdiyey kuwaa iyaga kuwan iyagana dhahayaan markaan qur-aanka akrinayno sidiina waa la akrinayo kale waayana waa soo naqdiyey iyagana kuwaas waa kuwa uu marka aadka uu u naqdiyey labada qolo marka waa kaasa baabu qowli اllahi jala dikruhu can ahli الnaari min alkufaari wاlmushrikiina wacabadat اlawthaan ilaahay qowlkiisa uu kaga hadlay ahlu naarka xaggooda uu ka sheegay min alkufaari wاlmushrikiina wacabadat اlawthaan qaala allahu tacaala wanaadow yaa maliku liyaqdi calayna rabuka waqowluhu rabbanaa akhrijna minha fain cudna faina daalimuun waqaala shayطaanu lama qudiya alamru ina allaha wacadakum wacda alxaqi wawacadtukm faakhlaftkum waqaala almunaafiquuna unduruunaa naqtabis min nuurikum noo suga nuurkiinaan wax ka qaadaneh qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaan can camrin anahu samica anahu samica caطaءa yukbiru can safwana bni yaclى can abihi anahu samica الnabiya sal ly slam yaqrأu clى اlmimbari wanaadow ya maliku liyaqdi calayna rabuk qala xadaثna xajaaj bnu minhal qala xadaثna bnu cuyayna can camri can caطاء can safwana bni yaclى can abihi qaala samictu الnabiya sal ly slam yaqrأu clى اlmimbari wanaadow ya maliku liyaqdi calayna rabuk qala xadaثna cabdالlah bn yaزيid qala xadaثna cabdالرaحman bn زiyad qala xadaثanii dukayn alxajariy ayb waa dukayn bnu caamir alxajariy abu leyla almisri hiqat can cuqbata bni caamirin can الnabiy sal ly slm yaqulu اlkaafiruuna waxay dhahayaan hada qad wajada اlmu'minuuna man yashfac mu'miniintii waa kan waxay heleen qof u shafeecayo faman yashfacu lana anaga yaa noo ergeynayo maa huwa ilaa ibliis ma jiro qof noo ergeynaya ilaa ibliis maahane huwa aladii adalanaa waa kiina dhumiyey fayaatuuna ibliisa bay u imaanayaan fayaquuluuna hada qad wajada almu'minuuna man yashfacu lahum arrinku waa kan mu'miniintu waxay heleen qof u shafeeco uma yaquulu lkaafiruuna faqum anta istaag adiga fashfac lanaa fainaka inaka waana dhumisay fayafuuxu majlisuhu majliskiisii waxaa kasoo kamkamayo waa soo kamkamayaa min antani riixin ur midka ugu ur badan shamaha axadun qof uu uriyo uma yacdumu lijahannam jahannamuu u weynaanayaa markaa fayaquulu shayطaanu lamaa qudiya alamru wuxuu dhahayaa markaa shaydaankii markii arrinkii la dhammeeyo ina allaha wacadakum wacda alxaqi wawacadtukum fa qasadka bukhaarida uu ka leeyahay arrintan waxay tahay acmaasha dadka maadaama ay kala duwanayd aakhiro dadkii axwaashoodii waa kala duwanaanaysaa maqsuudku marka waxay tahay tafaawutu acmaali alcibaad ayay ku dhacday arrintan oo dadkii waxaa ka mid munaafiqiin dhihi doonaan unduruuna naqtabis min nuurikum mu'miniintay u dhawaaqayaan mu'miniintay munaafiqiinta isku camal maaha gaalada iyo mu'miniinta isku camal maaha xadiidkan dambe u sheegaya mar haddii acmaashoodii tafaawud ku dhacay qiraa'atu lqur'aanna acmaashii ay ka mid tahay meeshaas marka waxaa kaaga soo baxayo qiraa'at lqur'aan ficlu lcabdi inay tahay wadakara nabiyu sal ly slam nabigu wuxuu sheegay qiraa'at almunaafiqiina waalfujaari munaafiqiin iyo fujaar qiraa'adooduu sheegay fabayana wuxuu caddeeyey maa yata'akaluuna waxa ay ku cunayaan biqiraa'atihim qiraa'adooda falaa yartaabana axadun qof yownan ka shakinin fii khalqi lmunaafiqiina munaafiqiinta inay makhluuq yihiin abuuritaankooda wa asxaabi aljaxiim asxaabi aljaxiimna inay makhluuq yihiin qofna yownan ka shakinin iyo wa acmaalihim acmaashooda wuxuu leeyahy ilaahay subxaanahu wa tacaala qiraa'ada munaafiqiintuu ka sheekeeyey ee munaafiqa iyo camalkiisuba inuu makhluuq yahay qofna yaanu ka shakinin haddiiba qur-aanku uu aqrinayo munaafiqa see loo dhahayaa marka sawt اlcabdi ama sawt اlqaari waa sawt اllahi alqadiim ma la dhihi karaa qala xadaثna cubayd الlahi huwa abu qudama bnu saciidi qala xadaثna xamaad bnu zayd man qaala kalaamu lcibaadi addoommada hadalkooda laysa bimakhluuqin makhluuq ma aha qofkii yihaah fahuwa kaafirun waa gaal ayb marka kalaamu lcibaadi marka la leeyahay waxaa weeyaan marka kalaamku hadlitaanka ay hadlayaan addoommadu ninka ka dhigaa sifo qadiima oo aan makhluuq ahayn ee qofkaasi ilaahay buu qeyr ku shabahayaa soo maaha hadlitaanka dadku waa makhluuq waxay ku hadlayaan ka waran laakiin waxay ku hadlayaan waa sugeen waxay ku hadlayaan hadday ku hadlaan kalaamkii allah hadday ku hadlaan waxaas ay ku hadlayaan ee ee kalaamkii alla ah malfuudka iyo maqruu'a oo ay aqrinayaan de waa kalaamullahi iyaga hadalkooduna waa makhluuq wataabacahu calaa dalika yaxya bnu saciidin alqaطaan wamuctamir bnu sulaymaan hadalkaada hadda bani aadamku ayagu ay insheeyaan oo ayaku iska bilowdaanna kaas isaga waa makhluuq wax war shaki ah a leh laakiin markaad adiga faatixada akhriso faatixada ma iska bedelay inay kalaamullaahi tahay aqrinta aad adu akrisay may ku noqonay wax kale maya ku noqon mayso kalaamullaahi way tahay iyada laakiin adiga akrintaada waa ficilkaaga hawaabaa lagaa siinayaa haddaad yacnii wax qalqalada waxaa la leeyahay qiraa'adaada waa jaban tahay wamaa ilaa dalik qala xadaثna cabdالlah bn يزيد qala xadaثna xaywة qala xadaثnii bashيr bn abi سacيid alkhwlaniي أn اlwlيd bna qays التujibiy xadaثhu أnhu samca aba سacيidi الkhdriya yaqulu samictu rasuul الlahi صلl ل slam ykhlfu qowm qolo ayaa yani dib marayaan min bacdi sitiina sana lixdan sano ka gadaale adaacu salaata salaada dayacay watabacu shahawaati raacay watabacu shahawaati raacay fasawfa yalqowna hayan ayay la kulmi doonaan uma yakuunu khalfun kuwa danbaa imaanaya oo xunxun yaqra'uuna alqur'aana ayay akrinayaan laa yacduu taraaqiyahu ma dhaafaya kalxamahooda wayaqra'u marka kalxamahoodu waa makhluuq dabcan qiraa'adana iyagaa yaqra'uuna alqur'aana waa ficilkoodii markaas qiraa'ada wayaqra'u alqur'aana halaaatun qur-aanka saddex qolaa akhriso yani qur-aanku isaga waa qur-aan saddex qolaa akhriso mu'minun wa munaafiqun wa faajirun qaala bashiirun faqultu lilwaliidi baan waxaan ku idhi maa haulaa'i halaaa saddexdaani maxay yihiin qaala almunaafiqu kaafirun bihi munaafiqu waa ku gaaloobay qur-aanka waalfaajiru faajirkuna yata'akalu bihi waa ku cunaa qur-aanku marka uu ku cunaa si xaq wax ugu cunaa waalmu'minu mu'minkuna yu'minu bihi waa rumaynayaa haddii marka uu kana akrinayo kana akrinayo kana akrinayo sawt lqaari'i marka qadiim waaye ma la dhihi karan baabun wa mima yadullu calaa aswaati alcibaadi addoomaha aswaadooda ama codadkooda waxa tusaya waxaa ka mid ah inay makhluuq tahay qowlu nabiy sal ly slama akharu munaafiqii ummatii quraa'uhaa ummadayda munaafiqiintooda kuwa ugu badan waa quraa'da kuwa qur-aanka akhriyo faqad qara'ahu waxaa akriyay qur-aanka almucadilatu waa kaas qur-aankii mucadilada ayaa akriyaanba waljahmiyatu baa akrinayaan jahmiyadii jahmiyadii mucadilada waa isku mid waa min cadfi alkhaas cala alcaam oo kale mucadilada wasfi caama ah jahmiyaduna qeyb ka mid ah, a marka mucailo laleeyahy jahmiyadu waa mucaila muctasiladu waa mucaila shaaciradu iyo maturidiyada waa mucaila lannahu maxaa yeelay yucطiluuna sifaat sifaatka allay cadilayaan faqad qara'ahu اlmucaطilatu wاljahmiyatu ayaa akhriyeen waahlu اlahwaa'i wagayruhum iyo keyrkood wa qaala الnabiyu sal ly slam yaqra'u اlqur'aana rijaalun baa akrinayaan yamruquuna min addiini bay ka baxayaan laa yujaawizu xuluuqahum dhuuntooda ma dhaafayo hum sharu اlkhalqi wاlkhaliiqati khalqiga kuwa ugu sharta badan waaye wاlkhaliiqati iyo khaliiqada ayb wa qaala wuxuu yidhi yatacajaluunahu waa ku degdegsanayaan walaa yata'ajaluunahu gadaal u dhigan maayaan yacnii qur-aanka hawaabtiisa gadaal u dhigan maayaane adduunyadaanayba ku dhammaysanayaan qaala xadaanaa moxamed bnu muqatil abulxasan qala xadaanaa cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu shurayx almucaafiriy qaala xadaanii sharaaxiil bnu yaziid can moxamed ibni hadiyata ayb wahuwa الصdفiyu abu yaحyى الmisriyu ibn xajar wuxuu yihi qala اlcijliyu misriyu taabiciyu hiqat can cabdالlahi bni cmr bn الcaas qala qala rasuulu الlahi sal ly slm akharu munaafiqii umatii qura'uhaa weya qala xadaثna mxamed bn cabdالraحim qala huwa saaciqa almulaqb bsaaciqa qala xadaثna mansuur bnu slmة whuwa abu slmة الkhuzaaciyu الbغdadiyu ثiqة habt xaafiظ qala akhbarani الwlid bn الmغيra wakana habtا qala xadaثna mishrax bnu haacaan ayb wahuwa اlmisriyu abu muscab ibn maciin waa towhiiqiyey ayb ibn xibaanna wuxuu yihi yukhdi wayukhaalif can cuqbata bni caamirin can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qala akharu munaafiqii umatii quraa'uhaa qala xadaثna cali bn cabdillaahi qala xadaثna zayd bn اlxubaab qala xadaثna abu samx almacaafiriy qala xadaثna abu ayb abu abu qabiil ama abu qubayl xuyay bnu hani almacaafiriy almisriy saduuq yahim ayb anahu samica cuqbata bna caamirin anahu samica nabiya sal l slam yaquulu atakhawafu calaa ummatii ummadeyda waxaan uga cabsanayaa hintayni laba qolo yatabicuuna shahawaati shahawaadkay raacayaan wayu'akhiruuna salawaati salaadahana gadaal bay u dhigayaan waalqur'aanu qur'aanka yatacalamuhu waxaa barto almunaafiquuna munaafiqiinta yujaadiluuna bihi waxay kula doodayaan aladiina aamanuu mu'miniintay kula doodayaan oy kula murmayaan intaanna wuxuu u tarjamay marka dabcan oo ugaga dhigay aswaat lcibaad waxyaabaha tusayo inay makhluuqo tahay iyaga ficilkooda ay tahay buu soo sheegay qaala baabu qowli اllahi caza wajala faatuu bالtawraati fatluuha in kuntum saadiqiin ayb wa qaala wuxuu yidhi nusuustan soo socota marka wuxuu ka rabaa inuu ku kala saaro atafriiqu bayna altilaawati alati hiya ficlu اlcabdi wa bayna almatluwi aladi huwa kalaamu rabbi ayuu ku kala soocaa wa qaala wamin aayaatihi khalqu الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafu alsinatikum waalwaanikum fa minhaa waxaa ka mida alcarabiyu wa minhaa waxaa ka mida alcajamiyu fadakara wuxuu sheegay ikhtilaafa alalsinati waalalwaani wahuwa kalaamu اlcibaad ikhtilaafu lalsinati marka la yidhaah carabka iskhilaafaya waa maxay waa dadka hadalkooda waay soo maha oo qofka carabiga ku hadal ma ahan qofka cajamiga cajamigu carabiga ku hadal ma aha idan hadalkoodu mar hadduu iskhilkhilaafayo waa makhluuq ayb maxaana marka allah uu yidhi wamin aayaatihi khalqu الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafu alsinatikum waalwaanikum marka mar haddii ay isgedgedinayso midabadooda iyo luqaadkoodu isbedelayaan luqaadkooduna waa waxay ku hadlayaan hadalkooda waaye idan marka waxaan meesha ka qaadanaynaa kalaamu lcibaadi waa la abuuray waa makhluuq alla abuuray subxaanahu watacaala wa qaala alla wuxuu yidhi wain kadabuuka faqul lii camalii walakum camalukum haday ku beeniyaan waxaa tiraa camalkaygaan leeyahay idinkuna camalkeeni idan acmaalu lcibaadi tatafaawat sifo ilaahay lagama dhigi kara marka nacam qiraa'adaadii iyo qiraa'adii hebel iyo qiraa'adii hebel oo kala duwan see kulligood looga dhigayaa marka qadiim see looga dhigayaayo ilaahay inuu yani siduu alla qur-aanka ugu hadlay oo kale inaad ugu hadlayso see adiga ay u noqon kartaa arrintaa waa tashbiih wa qaala wuxuu yidhi waqaala nabiyu sal l slam nabigu wuxuu yidhi rajulun aataahu llah afaqul lii camalii walakum camalukum antum bari'uuna mima acmalu wa ana bari'u mima tacmaluun waqaala nabiyu sal l slam rajulun aataahu llahu lqur'an labadii nin buu sheegaayo lama jeersanayay nin ilaahay qur-aan uu siiyey fa huwa yaquumu bihi waa ku qumayaa waa ku istaagaya waa ku tukanayaa anaa alleyla wa annahaar qiyaam buu ku samaynaa qur-aankuu ku kor istaagaa ma dabcan ma aha warajulun iyo nin yaquulu dhahayo low uutiitu mila maa uutiya haada haddii la isiin lahaa waxa kan la siiyey oo kale facaltu kamaa yafcalu waxaan samaynayaa sida uu samaynayo xadiidka abi kabshat alanmaari sidaasuu ka agdhowaa fabayana wuxuu caddeeyey ana qiyaamahu bilkitaabi huwa ficluhu yaquumu bihi ay bilkitaabi maxaa laga wadaa waa ku camal falayaa salaaduu ku tukanayaa waa ku dhaqmayaa wahaakada qala xadaanii bihi cuثman bnu abi shaybata qala xadaanaa jariiru can اlأcmash can abi صaalx can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اlahi sal l slam laa taxaasuda ila fi اtnatayn rajulu aataahu اllah اlqur'an fahuwa yatluuhu aanaaءa اlleyli wa aanaaءa الnahaar ayuu akrinaya fahuwa yaquulu wuxuu dhahayaa low uutiitu midla maa uutiya hada lafacaltu kamaa yafcal siduu samaynayaan samayn lahaa warajulu aataahu allahu maala fahuwa yunfiquhu fii xaqih ayuu ku bixinayaa yaquulu low uutiitu maa uutiya hada wixii hebel la siiyey haddii la isiin lahaa lafacaltu kamaa yafcal waxaan samayn lahaa sida uu samaynayo warawaahu shucbaة can اlأcmash qaala samictu abaa saalixin naxwahu qala xadaثna cli bn cabdillaahi qala xadaثna sufyaan qala xadaثna الzuhriyu can salimi can abihi can الnabiy sal ll slam laa xasada ila fi اtnatayn rajulu aataahu اllah اlqur'ana fahuwa yaqumu aanaaءa اlleyli waanaaءa الnahaar warajulu aataahu اllahu maala fahuwa yunfiqhu aanaaءa اlleyli waanaaءa الnahaar qaala samictu min sufyaana miraaran baan ka maqlay lam asmachu yadkuru اlhabra isagoo sheegaya wahuwa min saxiixi xadiidihi wa qaala wuxuu yidhi wafcalu lkhayra faahbata alkhayra khayrkiibuu sugay minhum ayaga xaggoodu ka sugay ficlan min jihati ficlin buuna uga sugay meeshaa fiiri marka istinbaadkiisa wafcaluu sameeya la alkhayra khayrka khayrkaa la sugay xaggee khayrka laga rabaa marka oo laga samaynaana min jihatihim iyaga xaggooda dadkaa samaynayo sidee loogaga sugay marka ficlan min jihati ficlin samayn ahaan yacnii khayrkii sameeya idan khayrku muxuu noqonaa marka ficil ayaga laga rabo qiraa'adaana ka mida khayrka ay samaynayaan wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu yihi ucdiya ahlu tawraati tawraata ahlu tawraat waxaa la siiyey towreed facamiluu biha way ku camal faleen wa ucdiya ahlu linjiili linjiila facamiluu bihi wa ucdiitum lqur'aana facamiltum bihi waxay dhamaan marka camal dadkii loo nisbeeya laga dhigay camalka dadka ficilkooda waaye kalaamka allana allow ka soo baxay xaggiisuu ka yimid waa kalaamullaahi hayru makhluuq qala xadaثna sulayman bnu dawuud alhaashimiyu qala xadaثna ibrahimu bnu sacdi can الزhriyi can salim bni cabdillaahi can ibni cumara qaala samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul alaa inamaa baqaa'ukum idinku baqaa joogitaankiina yani aad dunida markaa yani aad joogtaan fii maa qad salafa qablakum wixii idinka hortiin hormaray dhexdooda min alumami oo ummadihii ah yanii idinku inta aad adduunyada ku baaqi ahaanaysaan marka loo eego ummadihii idinka horreeyey intay joogeen yanii adduunyadii horay u hormartay waayo idinkii marka waqtigiinii iyo qiyaamihii waa isa saarantihiin wuxuu u dhigmaa kaasi kamaa bayna salaati alcasri ilaa guruubi shamsi casirka ilaa qoraxda intay ka dhacdo intaa inta udhexayso yanii casirka ilaa ay qoraxda ka dhacdo waqtigu ma badna maalinta horay u badatay way soo maaha saas oo kale waa waay uutiya ahlu tawraati reer towreed waxaa la siiyey atawraata facamiluu way ku camal faleen xataa ida intasafa annahaar maalintii markuu nus noqday cajazuu waa caajizeen fa ucduu qiraadan qiraadan ayaa la siiyey wa uutiya ahlulinjiili alinjiila baa la siiyey facamiluu ilaa salaati alcasri ilaa casrka uma cajazuu way caajizeen faوcduu qiraaan qiraaan baa la siiyey wauutiina alqur'aana qur'aankii baana la siiyey facamilnaa ilaa guruubi shamsi ilaa qoraxda ka dhacdaan ku camal ayaan camal falnay shaqaynay macnaha faucdinaa qiraatayni qiraatayni mushaarkii marka waa loo badiyey laba qiraad laba qiraadaa nala siiyey faqaala ahlulkitaabayni waxay yidhaahdeen ey rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow lima acdaytahum maxaad u siisay qiraatayni qiraatayni wa acdaytanaa annagana aada noo siisay qiraatan qiraatan wanaxnu anaguna kunaa waxaan ahayn akara minhum kuwa ka badan xagga waqtiga iyo faqaala wuxuu yidhi alla hal dalamtukum mi idin dulmiyey min ajrikum ajrigii aan idin siiyey miidinku dulmiyey min shayin miyaan idinka dulmiyey qaaluu waxay yidhahdeen laa maya qaala fa huwa fadlii waa fadligayga uutiihi man ashaa ciddaan doonaan siinayaa fadligayga xadiidkan marka xanafiyada waxyaabaha ay u qabsadeen ka mid tahay waqtiga salaada casr in dib loo dhigo oo iyaga waxay yidhahdeen salaat lcasri waxay soo gelaysaa idaa saara dillu kulli shayin milayhi hooska shayga marku labalaab ou noqdo ee marku labalaab noqdo taqriiban waa koo iyo toban saac kale halkan marka waxay leeyihin haddaan saas la dhihin oo waqtigaasuu soo gelaa aan la dhihin nasaaradii waxay shaqeeyeen duhur laga bilaabo ilaa casr haddii marka casirka awal waqti sida jumhuurku ay qabaan oo soo gelaa la dhaho waxay dhaheen ee muslimiintaaba ka waqti badanaya soo maaha leanna duhurka inta u dhexaysa iyo casirka iyo casirka awal waqtiga ka bilaabo ilaa qoraxda ka dhacdo inta u dhexaysa kee badan labadaas iyow saacaduu xaggay saacaduhu ku badan yihiin casirka kadib ay badan yihiin hadii marka xadiidkan ay u qabsadaan culimada kale marka waxay yidhahdeen war xadiidkan salaad casir waqtigeeda inuu xadido kuma soo aroorine axaadiidtii nebigu uu salaada waqtigeedaba uga hadlay inta laga tago xadiidkan oo bil mafhuum walistinbaad oo aan ku soo aroorin waqti casir inuu xadido kuma soo aroorin xadiidkan marka in la yiraahdo taasoo kale ayaa lagu xadiidtaas kana looga hor imaanaya oo yani dariiqat listinbaad lagu keenay sax maahan imaamu shaafici sidaas uu dhahaa ibnu rajabna dawaatou qaacidaba kaka arrintaa ka sameeyo uu yidhi marka haddii mas'ale laysku qabto ninna uu keeno mas'alada laysku haayo nas ku soo arooray iyada bicaynihaa midna ou istinbaad yacnii nas aan mas'alada ku soo aroorin laakiin laga fahmi karo ma looga tegaayo naskii mas'alada ku timid walidaalika caaisha waxay leedahay nebigu inuu salaada casar awalka ka tuka jiray inay intay la tukadaan baxaan madiine meesha ugu shishaysa tagaan weli qoraxdu kulushahay suuragal maa koo iyo toban saac inta la tukado madiine meesha ugu shishaysa la tago qoraxduna ay qofka ay gubayso suuragal ma noqon karta aduu meeshaas marka kolley baabkeeda iska leh hadda halkaan baabkeeda maaha laakiin tambiihan baraarujin unbaan uu yeelana qaala waxade markaa waqtiyada dadku laftoodana waa kala duwan yihiin marar baa dhici karto duhur iyo casri inta udhexaysa ay ka badan tahay casri iyo maqrib inta udhexayso meelaha qaarkood saas way dhacdaaba qaala waxadaanii cabdاlcaزiiz bn cabdillaahi huwa lweysiyu qala xadaana ibrahim bnu sacdi can ibni shihaabi bhada qala xadaana abulyamaan qala xadaana shucayb can الzuhriyi bhada qala waxadaanii axmed bnu صالح qala xadaana cambasatu qala xadaana yunus can الzuhriyi bhada qala xadaana cabdanu qala xadaana cabdullahi wahuwa bn اlmubaarak qala xadaثna yunus whuwa alayliyu yunus bn yaziid can الzuhriyi bhada qala wxadaثna cabdالlahi bn mحamed qala xadaثna sufyan whuwa bn cuyayna qala samictu sulayman bna abi muslimi wa huwa almakiyu اlaxwal ayb waa hiqat min alkhamisa can taawuusi can ibni cabaasi qaala kana nabiyu sal l slam idaa qaama leyla nebigu hadduu habeenkii kaco yatahajadu isagoo tahajudaya yaquulu wuxuu dhahaya allahuma laka alxamdu anta nuuru الsamaawaati wاlardi wman fiihina walaka alxamdu anta qayuumu الsamaawaati wاlardi wman fiihina walaka alxamdu anta alxaqu wawacduka alxaqu waqowluka alxaqu waliqaؤuka xaqu wاljannatu xaqu wاnnaaru xaqu wsaacatu xaqu wالnabiyuuna xaqu wmuxamadu xaqu allahuma laka aslamtu wcalayka tawakaltu wbika aamantu wailayka anabtu wbika khaasamtu wailayka xaakamtu faغfir lii ma qadamtu wma ahartu wma aclantu wma asrartu anta almuqadimu waanta almuahiru laa ilaha ilaa anta sidaasuu yidhi ayb mualifka marka khatmiga uu kitaabka ku khatimay ducadan ama xadiidkan ishaara ku jirto ilaa qiraa'ati nabiy sal l slam alqur'aana fii tahajudih nebigu inuu tahajudkiisa qur-aanka ku aqrin jiray wuxuu noqonayaa marka fayakunu dikru lxadiidi min jinsi maa qablahu min alaayaati walaxaadiidi walaathaar ama waxaa suuragal noqon kartada inuu xadiidka maadaama ay ku jirto hidaayada alle iyo tawfiiqda alle iyo nuurka alle iyo waxyaabahaas oo dhan marka kaanahu marka istikfaar iyo xamdi iyo yacni inuu sidaa marka uga ka rabo aakhiru lkitaab kitaabka marka halkaanu ku dhammaaday khalqu afcaali اlcibaad alimaamu اlbukhaari uu alifay ilaahay subxaanahu watacaala baan <clears throat> uga mahadinaynaa alxamdu lilah aladi binicmatihi tatimu الصaalixaat noona fududeeyey runtii akhriskiisa imaamka kitaabka alifayna isagana ilaahay subxaanahu watacaala darajaadkiisa kor allah u qaado waa nasiixeeyey aad buu u khayr miiray isaga marka yani waxaan tuhmay waxaan markaa ku malaynaynaa walaa nusaki cala allahi axadane in yacni ikhlaaskiisii aad iyo aad oo u anfacay alimaamu albukhaari maxaa yeelay ummad zamankan joogto ma uunan islahayn isagu hadda yacnii namana aqoonin adduun meelan uga noolaa doonna doonan aan uga noolaa doonnana ma uusan aqoonin haddana maca daalika muslimkaasuu kitaabka u qoray waqtigiisiina waa laga faa'iiday kadibna waa laga faa'iiday kumanaan sano ka hor ayuu qoray yacni waxaan ujeedaa kun iyo dhowr sano ka hor ayuu qoray haddana maca daalika ilal aana in laga faa'iidaysto waxay ku dhacday ikhlaaskiisa iyo wanaagiisa iyo nusxigiisa uu ku dadaalay innagana allah nagu anfaco isagana wixii uu ka rajaynayay iyo ka badanba allah ku siiyo allahna nagu kulmiyo fii daari karaamatihi innaga dhan diinkeennana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo xifdiyo oo uu ahwaa'da iyo bidacda iyo khuraafaadka iyo waxyaabaha kufriyaadka iyo fitanka uu noogaga ilaaliyo kitaabku dabcan Eh, hadda ka horna de shuruuxtiisa ma aanan ma lahan kolley intaan ogahay aniga oo nooma fududaanin shuruux kuwiisa oo culimmadii hore inaan ta dul istaagno wax badan meelo badan oo ishkaalaad ka imaan karo ay yacni ka xallisanno haddana uun marka waxaa weeyaan muxaqiqa taxqiijiyey kitaabkan oo fahd lfuhayd dabcadan aniga haddaan ka akrinayey yaa ugu markaa aad buu isaguna u dadaalay runtii miisaankiisa allah ugu kabo maxaa yeeley naskana waa taxqiijiyey eh, eh, yacni bukhaari markaa eh, waxa uu xadiid walbo ama aayad walbou keenayo maqsuudka uu ka leeyahay buu soo dhoweeyey isaguna marka aad buu ugu dadaalay runtii innagana hadda wixii aan ka asiibnayo ilaahay naga waafajiyey alxamdu lilaahi rabbi baan uga shukrinaynaa wixii aan gefnayna de uma aanan qasdaynin waa cilmi yaraanteenna iyo dihnigeenna daallanaantiisa ilaahay inuu naga dhaafana waa ka baryaynaa wixii qofkii saxo karana ama iyadoo sax ah heli karana ha saxdo lacalla yacni haddii qofku laga weyn maayo akhdaa iyo tawjiihaad qaldan iyo waa lagu arkayaa un iyo waxyaaba marka cilmiga yaridaba ay keenayso waxyaabana sabqulisaana iska keenaayo de wixii sabqulisaan keenana wax qabad male iyada wixii cilmi yarideenna ay keeneenna ilaahay inuu naga dhaafo mar allaalana qofkii fahmana sida uu u fahmo saxda ah ee uu uga fahmo inuu u qaato innaga lafteennana marka waanu lagu baraaruji karaa kama weynin intaasaan marka kitaabkii aan ku gebagabaynayna maanta oon filaya taariikhdu inay shan tahay bisha rabiicu thaani kun afar boqol soddon iyo sideed lix miya maanta bisha ya shan mas waa lix ayb ama lix ama shan sidii ay tahayba noqoto marka kun afar boqol soddon iyo sideed rabiicu thaani ayuu kitaabku dhammaaday aakhirkii waxaana bilownay dulxija sanadkii hore dulxija aakhirkiisa taqriiban aduu saddex bilood meelahaas aan wadnay ee labadaas maalmood aan markaa ku wadnay arbacada iyo khamiista hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina mxamed